alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiin lilimaam nawowi raximah llah waxaynu joognaa baabka lix iyo kontonaad baabu fadli aljuuci wa khushuunati alcayshi waaliqtisaari cala alqaliili min alma'kuuli waalmashruubi waalmalbuus wagayriha min xuduudi alnufuusi wa tarki alshahawaat hada kani baabu dikri fadli iljuuci gaajadu fadligay leedahay sheegista la sheegaayuu u baab yahay wa khushuunati alcayshi iyo nolosha adagi fadligay leedahay bimacnaa in lagu sabro nolosha adag iyo waliqtisaari in lagu gaabsado oo lagu koobsado cala alqaliili in yar oo min alma'kuuli wax la cuno ah iyo waalmashruubi wax la cabba ah iyo waalmalbuusi wax la xidho ah wa ghayriha iyo ashyaada kale ee aan intaa midnaba ahayna min xuduudi nufuusi neefaha dheefahooda ka mida iyo wa tarki shahawaat shahawaatka in laga tago fadligay leedahay kullu daalika wuxuu tilmaamayaa sheikhu fadligay leedahay inuu ka warramaayo fadiiladana wuxuu ka deliishan doonaa axaadiis fara badan ayuu ka deliishan doonaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo fudaladuba inay gaajoon jireen gaajadaa ku sabrayeen nolo adaga ay ku sugnaayeen marka sida ilaahay u dooray nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo fudaladii saxaabadaba waxaa laga qaadanayaa inay fadli badan tahay ciddii ku sabirta baana fadligaas yeelanaysa qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi fakhalafa min bacdihim khalfun adaacuu asalaata waattabacuu ashahawaat fakhalafa waxaa daba maray min bacdihim iyaga dabadood dadkaa wanaagsanaaye hore laga soo warramay yacnii nebiya laga soo warramay suuratu maryam aayaddan waxaa ka horreeya yacni markaa nebiye ilaahay ka qisoonaayo ka warramaayo wanaagyadoodii wax ka midana sheegaayo fakhalafa waxaa ka dambeeyey min bacdihim iyaga dabadoo daba maray khalfun qaar xun waxaa kale jira khalafun iyo khalfun khalaf waxa lahaha waa cidda marka cid ka dambaysa ee markaa soo daba marta marka khalafku wuxuu noqon karaa saalix mid wanaagsan laamku markuu kordhigay wuxuuna noqon karaa mid xun khalafun saalixun baa la odhan karaa laakiin khalfun marka la yidhaahdo mid xun waxaan ahayn ma aqbalayo waa mid xunuun marka khalfigu waa xumaanshaha waata mahmahda carbeed ay tidhaahdo sakata alfan wa nataqa khalfan sakata alfan ay can alfin kun kelmadadoo wanaagsan buu ka aamusay wa nataqa khalfan mar buu yeedhayoo hadlayoo hadal xun buu ku hadlay marka khalfiga waxaa loo jeedaa waa wixii xumaa marka waxa daba maray iyaga dabadood soo daba maroo ka dembeeyey khalfun dad xun baa ka dembeeyey dadkaa xunoo adaacu salaata salaaddii dayacay salaaddii ayay dayaceen oo ilaalin waayeen waattabacuu waxay raaceen ashahawaati waxyaalaha naftu jeceshahayna way raaceen fa sawfa yalqawna haya wakhti dambay la kulmi doonaan hayan waadi naareed ama tog naareed ay la kulmi doonaan ilaa man taaba kii toobad keena mooyaane iyaga ka mida wa aamana rumeeya wa camila sameeya saalixan camal wanaagsan sameeya fa ulaa'ika kuwaasi yadkhuluuna aljanna waxay gelayaan jannada walaa yudlamuuna shay'a waxbana laga dulmin maayo xasanaaday shaqaysteen lagama dhimaayo lagama tuuraayo dembi aynay galabsanna dhalada laga saari maayo yacnii xumaantii ciddii la timi ciddii ka toobad keentee towbad iyo iimaan iyo camal saalixa ku dambayso sidaa ku dhimataa iyagu waxaa loo ballanqaaday janno ayaa loo ballanqaaday laakiin ciddii aan ka toobad keenin waciidkaa iyo goodigaasa usoo soo arooray mawdicu shaahid wuxuu uga jeedaa wattabacu shahawaat marka shahawaadka in la raaco inay madmuum tahay oo xun tahay ayuu u keenay oo yacni sida fiicani ay tahay shahawaadka in laga tago oo marka waxa weeye waxa naftu jeceshahay aan layska raacin naftuna waxay jeceshahay waxyaalaha yacni xun bay jeceshahay ina alnafsa la ammaaratun biasuu naftu waa mid amrid badan xumaanta xumaanta ayay amraysaa ya wanaha anafsa can ilhawa wuxuu ka reebayaa naftii hawada ayuu ka reebayaa yacnii hawadeedii iyo waxay jeclayd ayuu u diidaya wa xufat innaaru bishahawaat waa kii xadiisku sheegaya xufat iljannatu bilmakaarih wa xufat innaaru bishahawaat naarta waxa lagu wareejiyoo lagu geedaamay shahawaadka iyo waxa naftu jeceshahay haddii waxa naftu jeceshahay qofku uu ka daba dhaco halis wuxuu yahay marka dambena inuu jahannamo ama naarta inuu talaq yidhaahdo ayuu halis u yahay yani ariiquu naartii ku gela ayuu noqonaya wa qaala tacaala allah waxau yidhi fa kharaja calaa qawmihi qaaruun baa la sheegayey fa kharaja waa soo baxay qaaruun calaa qawmihi qowmkiisuu ku soo baxay fii ziinatihi xaalu quruxdiisii iyo tasayunkiisii iyo isqurxintiisii uu ku dhex sugan yahy qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen yuriiduuna doonayaa alxayaata adunyaa nolosha adduunyada yaa layta lana maynoo sugnaato mila maa uutiya qaaruun qaaruun waxa la siiyo kale maanu hello alla waxaa qaaruun la siiyo kale maana la siiyo innahu qaaruun way majeeranayaan laduu xadin waa mid dheef u saaxiiba dheeftaasoo cadiimin weyni badan wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen uutuulcilma cilmiga la siiyey weylakum ay alzamakum allahu weylakum allah idin laasimiyo halaagiinne hawaabullaahi ajarsiinta ilaahay iyo abaalmarinta ilaahay ee wanaagsan khayrun yacnii u khayr leh liman aamana ciddii rumaysay oo camila samaysay saalixan camal wanaagsanna samaysay aayaadkan qaaruun ku saabsan waxaa laga qaadanayaa qaaruun dee inuu adduunyadii markaa raacay dadka majeeranayaana iyaguna waxay ahaayeen qaar adduunyo doonaya oo tamaniyaya oo jeclaysanaya adduunyadaasoo kale inay helaan qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya yaa layta lana mila maa uutiya qaaruun innahu laduu xadin cadiim say u majeeranayaan eeg markaa dee ariiqii halaaggay ku sugan yihin ya laakiin dadkii markaa cilmiga lahaa waxay markaa noqdeen qaar markaa waxa weeye arrinkaas aan ku kadsoomin madaahirtaas iyo muuqaalladaasi iyo maalkaasi aanu kedin deed iyagoo waaninayay waxay yidhaahdeen weylakum thawaabullaahi khayrun liman aamana wa camila saalixa saasay ku yidhahdeen waxaa laga qaataa ahlulcilmigu inay yihiin absaru nnaasi bilfitan dadka kuwa ugu aragga badan ee ugu garashada badan fitnooyinka wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi uma latus'alunna yowmaidin can innaciim intaa dabadeed allah baan ku dhaartay waa laydin weydiin doonaa waa laydin weydiin doonaa waa laydin weydiin doonaa yowmaidin maalintaasi cani innaciimi naciimkii baa laydin weydiin doonaa iyo nicmadii laydin siiyey nicamka adduunyada dadka lagu siiya waa imtixaan waxaana leegayaa inay ku shukri naqaan iyo in kale marka aakhiro waa la isweydiinayaa nicamka nicamkaana waxaa soo gelaya wax kasta oo qofku ku tanacumo oo ku raaxaysto ayaa soo gelaya hadday wax la cabbo tahay hadday wax la cuno tahay hadday wax kaloo lagu raaxaysto tahay waa soo gelaya wa qaala tacaala allah waxau yidhi man kaana yuriidu alcaajilata cajalna lahu fiiha maa nashaau liman nuriid man kaana ku kastoo ahaaday yuriidu mid doonaya alcaajilata noloshan degdegaysa iyo adduunyadan degdegaysa mid doonaya ahaaday cajalnaa lahu fiiha maa nashaa cajalnaa lahu fiiha waan u soo dedejinnaa adduunyada waxaan ugu soo dedejinnaa maa nashaau qadarkaanu doonno liman nuriidu kaanu doonnoaan u soo dedejinnaa ka loo soo dedejinaayo qadarka la soo dedejinayaaba waxay ku xidhan tahay ilaahay doonistiis uma jacalnaa lahu jahannama yaslaha madmuuman madxuura intaa dabadeedna waxaan u yeellaa jahannama ayaanu markaa isaga mid u sugan ka yeellaa yaslaaha xaaluu jahannamadaa gelaayo madmuuman wuxuu gelayaa mid la dhareeceeyey xaaluu yahay madxuuran mid naxariista ilaahay laga fogeeyey oo laga eriyey xaaluu yahay daxrigu waa bibcaadkii yani fogaynta weeye waa fogaynta allah wuxuu inoo sheegayaa ciddii adduunyada doonaysa oo camalkiisii adduunyada uga jeeda qadarkuu doonuu ilaahay u soo dedejinayaa adduunyadii uga soo dedejinayaa kuu doonana waa usoo soo dedejinayaa aayadaha kale itlaaqaya oo tilmaamaya man kaana yuriidu xarsa alaakhirati nazid lahu fii xarsihi waman kaana yuriidu xarsa addunya nu'tihi minha kii markaa beerta aakhira doonaya beertiisa aakhiran u kordhinaynaa bisawaabkiisa iyo ajarkiisa kii waxa weeye beerta adduunye doonaya oo adduunye uga jeedaa camalkiisana nu'tihi minha wax ka midaanu siinaynaa aayaddaasi waa mutlaqa waa la itlaaqa wakada aayadda kale ee suuratu huud ku timin iyaduna itlaaqaasaa ku yimi marka labada aayadoodba ee kale waxa weeye way itlaaqayaan qayd lama socdo oo mashii'a laguma qaydin laakiin aayaddan suuratu israa iyadu taqyiid baa la socdaa taqyiidka la socdaa waa maxay cajalnaa lahu fiiha laguma dayne waxaa lagu daray maa nashaau liman nuriidu ya mashiia lagu qayday marka culammadu waxay dhahan yuxmalu lmutlaqu cala lmuqayad laazim maaha ilaaba ilaa midkii kii adduunye doonayo camalkiisa adduunye uga jeeda oo adduunyo daraaddeed u samaynaya ilaaba ilaa in adduunyadii markaa loo bastiyo yani markaa wax fiican adduunyada lagu siiya laazim maaha waxaa jira gaalada qaarkoodoo rafaadsan oo dee kufrigii iyo faqrigii iyo dhibaatadii isu raacday ya ayaa jira marka waxa weeye kuu doonuu ilaahay u siyaadinayaa kuu doonuu ilaahay qadar ka siinayaa kuu doonana yani ma siinayo yani laazim maaha marka yuxmalu lmutlaqu cala lmuqayad cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriid mawdic shaahid waxaa loo keenay man kaana yuriidu alcaajila dee kan markaa adduunyadun doonaya isagu aakhira aan doonayn aakhire uma camal falaayo mana doonaayo buu doonaya adduunyo adduunyu bes buu rabaa dee kaasi waa mid madmuuma weeye waa mid la dhaliciyey walaayaatu fi lbaabi kasiiratun macluuma aayaadka baabkan ku saabsani kasiiratun waa fara badan tahay macluumatun waa la garanaya xadiiska afar boqoliyo lixyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqoliyo saddex ah wa can caa'ishata radia allaahu canha qaalat caaisha waxay tidhi maa shabica aalu muxammadin sala allahu alayh wasalam min khubsi shaciirin yowmayni mutataabicayni xataa qubid maa shabica ma dhergin aalu muxammadin sala allahu alayh wasalam yacnii reer muxammed kamay dhergin sala allahu alayh wasalam min khubsi shaciirin kimis heed laga sameeyey kamay dhergin kimis heed laga sameeyey kamay dhergin yowmayni laba maalmood oo mutataabicayni israacraacsan xataa qubid ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam la oofsaday oo naftii laga qabtay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo saxiixa ku sugan maa shabica aalu muxammadin kamay dhergin qaraabada muxamed ama reer muxamed calayhi salaatu wasalaam sala allahu calayhi wasalam mundu qadima almadiinata laga soo bilaabo markuu madiine yimi min tacaami lburi yacnii burka markaa cuntadiisa markaa kama dhergin yacni markaa sarreen ama markaa heed waa isku fasiili weeyaani culamada qaarkood marka waxay ku fasirayaan qamxigii bay ku fasirayaan yani markaa burka min tacaami lburi yacni markaa qamandi ama sarreen markaa waxa weeye cuntadii kama dhergin alaaa layaalin saddex habeen tibaacan oo israacraacsan oo bimacnaa xidhiidh ah xataa qubid ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam nafta laga qabtay oo nebigu markaa geeriyooday calayhi salaatu wasalaam saddex habeenoo xidhiidh ah kama dhergin yacni cuntadaas waxaa xadiiska laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam reerihiisa iyo xaasaskiisu inay markaa waxaweeye wakhtiyada qaarkood gaajoon jireen wakhtiyada qaarkood aanay dhergi jirin ama wax yar ay cuni jireen oo ayna dhergin ama marka waxa wakhtiyada qaar ay gaajoon jireen mid walba waa laga fahmaya oo dheregga marka la diiday laba xaaladood baa markaa imanaysaoo midna waxay noqonaysaa waxa weeye wax waa yara cuneen laakiin wax markaa weyn may ahayn ya oo kamay dhergin laakiin wax yar oo markaa luqmad ah waa cuneen waa laga fahmi karaa inaynay waxba cuninna waa aqbali kartaa marka labada nooc waa isku jiraan marayna waxba cunin iyo maray wax cuneen laakiin waxay cuneen ay tahay wax markaa aan sidaa u badnayn ee wax yar ay tahay ya waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa zawjaadka nebiga sala allahu aleyh wasalam aalu muxamed inay ka mid yihiin oo aalu maxamed marka la sheegaayo inay zawjaadka nebigu sala allahu aleyh wasalam soo gelayaanna waa laga qaadanaya laba habeenoo xidhiidha ama saddex habeenoo xidhiidha kama dhergin taasi waxay ku tusinaysaa yacni nolosha yacni marka waxa weeye adaygu ku jiro ay ku sugnaayeen waan marka waxa weeye nolol markaa raashinkii iyo wixii ay mutawafir u yihiin inay ahayn ee wakhtiyada qaarkood raashinka iyo quudka ay waayeen wakhtiyada qaarkood nebigu calayhi salaatu wasalaam nin uu ka amaahanayey ee raashin ka amaahanayey yaa nin yuhuudi ah ayuu shaciir ka amaahday oo reeraha siiyo diriciisiina u rahma markaasaa buu nebigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam isagoo diriciisii u rahman yahay raashinkaa yar u rahmaya oo maxaa yacni markaa dadka kale uga amaahan waayey halka uu yahuudiga ka amaahanaya yani nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diidayaa hadduu muslimiintu ku yidhahdo raashin amaahi waxay ku odhanayaan dee marka yaa rasuulah waxa ku amaahin maayo qaado waan ku siiyey waan ku siiyey qaado ayay ku odhanayaan oo dee waa ka xishoonayaan markaysaa raashin markaa waxan yacni inay markaa amaahiyaan ta noocaasoo kale ah marka maadaama hadiyad ahaan ayna iyagu u siinin inuu ixraajiyo oo hadda markaysa markaa sidaa ay u sameeyaan nama doonayo waxaa laga yaabaa muslimiinta badankooduba inay isleeyihiin nebigu calayhi salaatu wasalaam dee waxa weeye waa haystaa markaysa markaa raashin iyo waa iska ladan yahay oo xagga maalka inay sidaaba moodayaan baa laga yaabaa yaxsabuhum aljaahilu akhniyaa min atacafuf xadiidka afar boqol iyo toddobiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo afare wa can curwata can caaishata radia allaahu canha annaha kaanat taquulu curwa wuxuu ka sheegay caaisha annaha kaanat taquulu inay caaisha ahaan jirtay mid tidhaahda wallaahi allah baan ku dhaartay ya bna ukhtii inankii aan habaryarka u ahaayow inankii walaashay dhashayow wa curwatu bnu zubayr waa taabici isagu saxaabi ma aha laakiin asmaa binti abi bakri baa dhashay waa curwatu bnu zubayr waa ina zubayr asmaa baana hooyadii ah marka caaisha waxay u tahay dee habaryar ruma waxay tihi wallaahi allah baan ku dhaartay iyabna ukhtii inankii walaashay dhashayow in kunna ay innahu shaaniye kunnaa waxaannu ahaan jiray lananduru qaar eega ila bisha bilashadeeda qaar eegaannu ahaan jiray suma alhilaali haddana bisha labaad bilashadeeda qaar eegaanu ahaan jiray suma alhilaali haddana bisha saddexaad bilashadeeda qaar eegaanu ahaan jiray salaasatu ahillah ama alaaata ahila ama alaaati ahila ay hiya bilahaasi alaaatu ahila waa saddex bilood weeye oo fii shahrayni laba bilood gudahood ku sugan ama acnii waxaan u jeedaa alaaata ahila bacdi yidhi xaal baa loo laga dhigayaa oo darafka ayaa markaa noqonaysa xaal bilahaasi kaa'inatan fi alaaati ahila oo la yidhahdo daraf baa lagu nasbiyey sidaa marayna waa jiraan haddaad nasaqii hore ku waddana ay ilaa alaasati ahilla saddexa bilood intikaataan u eegaynoo fii shaarayni laba bilood gudahooda bimacnaa bishu markay bilato bil horaa dhammaatay tii labaad markay bilato haddana la eego hal bil baa la joogaa ta saddexaad markay bilato la eegana yadana marka waxa weyaan yacni dee bil labaadunbaa ku biirtay marka xagga bilashada saddex bilood baa la arkay laakiin zamanka la joogay wuxuu noqonayaa un dee laba bilood ayuu noqonayaa laba bilood buu noqonayaa ya oo midna waxa weeye bil aakhirkeed ayaa dee bishii markaa bishii waa bilatay midna bisha kale markay bilatay bishii kale weli ma dhammaan awal baa la taagan yahay marka waxay tihi saddexdaa bilood baana saa u eegi jiray maa laba biloodoo soo wareegay oo dhammaystirmay wamaa uuqida yada oo walxaal maa uuqida aan la shidin oo aan la hurin fi abyaati rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam guryaha rasuulka sala allahu alayh wasalam iyadaan lagu shidin ama lagu hurin naarun wax dab ah labadaa bilood ee dhammayska tiran wax dab ah lagama shidin guryaha nebiga calayhi salaatu wasalaam waa cajiib qultu waxaan ku yidhi haddaan curwo ahay yaa khaalatu habaryarey famaa kaana yucayishukum maxaa markaa ceesh idiin noqonaya waxa ku noolaataan tacyiishku wuxuu noqonayaa waxa lagu noolaaduu noqonayaa yacni cunto maxaa idiin noqonaya macnuhu dhacaya acaasha iyo cayasha waa laba maaddo acaasha bimacnaa yani markaa caysh buu yani u noqonayaa waa maaddadu waa isku midkiin weeye mm, tacdiyada marna hamsadii baa lagu gudbiyey marna waxa weeye tadciifkii famaa kaana yuciishukum ama famaa kaana yucayishukum maxaa caysh idiin noqonaya waxaa ku noolaataanoo cunto idiin noqonaayo waxa idin noolaynayey muxuu ahaa bimacnaa cunto idin noqonayey waxa idin noolaynayey muxuu ahaa qaalat waxay tidhi alaswadaani labada madmadow ayaa waxaanu ku noolaano noo noqonayey altamru timirtiyo waalmaa'u biyah ilaa annahu qad kaana lirasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam jiiraanu min alansaar istisnaagan inqitaac buu noqonayaa ha yeeshee annahu qad kaana shaniya waxa ahaa lirasuulilahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay u sugnaaday jiiraanun deris oo min alansaari ansaar ah dad ansaar oo jiiraan markaa la ah nebiga calayhi salaatu wasalaam baa jiray wa kaanat lahu manaa'ix waxaana u sugnaa neefaf maala baa u sugnaa manaa'ixu waa jamcu maniixa maniixadana waxaa la yidhaahdaa neefka maalka ah yacni neefka mulkigiisa qof baa leh qofkii baa qof maaliyay oo yidhi intuu irmaan yahay soo maal oo hayso marka maniixa la yidhahda mufradkeeda manaa'ixna waa lagu jamciyaa hmm, oo faciilatun facaa'il marka waxaa u sugnaa jiiraanun deris baa rasuulka u sugnaa calayhi salaatu wasalaam dad jaar ahoo min alansaari ansaar ah wa kaanat lahum manaa'ixu waxaa u sugnaaday iyaga dadka jiiraankaa manaa'ixu neefaf maal ah oo bimacnaa la maaliyey oo yacni cid markaa waxa weeye ay tidhi soo maala intay irmaan yihiin iska maala oo haysta wa kaanuu waxay ahaan jireen qolyaha ansaarta ah ee neefafka maalka ah haysta ee la maaliyey yursiluuna qaar u soo diray ahaan jireen ilaa rasuuliillahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay qaar u soo diray ahaan jireen min albaaniha neefafka maalka caanahooda wax ka mid bay rasuulka sal allahu aleyh wasalam hadiyad ahaan ugu soo diri jireen maaha sadaqad ahaan maaha ila sadaqadu xalaalo maaha nabiga calayhi salaatu wasalaam hadiyad ahaan bay ugu soo diri jireen fayasqiina markaasuuna waraabin jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam caanaha uuna siin jiray yani caanahana waqhtiyada qaarkood na siin jiray laakiin shayga caadiga ee la isticmaali jiray muxuu ahaa waa timir iyo biyo ayaan labadaa biloodee soo wareegay aan ku noolay muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam guryihiisa in wakhtiyo doora aan dab lagu shidi jirin yacnii in mira iyo biyo inay isku isticmaali jireen taasna muddo ay ku noolaayeen guri aan dabba lagu shidayn laba bilood oo soo wareegay oo dhammaystiran waa shay cajiib ah noloshaasa markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo zawjaadkii nebiguba ay ku sabrayeen kuna sugnaayeen kuna sabrayeen waxaa kaloo ku sugan biyaha iyo timirtu inay nafci badan yihiin nin dhakhtari wuxuu igu yidhi timirtu aad bay u nafci badantao u waxtar badantahay miyaad maqal buu yidhi wuxuu horta igu yidhi xabadda timirta ah feerada ku jirta waxay ka badan tahay xabadda kininka ee feerada ah hal xaboo timiraa ka badan buui waa nin dhakhtaroo akhsaaiya waa dhintay hadda ilahay naxariista xabad timiraa ka badan buui markaa saas xoog kulukoosunbaa ku jirtaan islaa timirtee marka siduu umyaa eh, xadiiska soadiga maqlay marka waxa weyaan inuu laba bilood guriga nebiga sala allahu aleyh wasalam timir iyo biimooye wax kale laga isticmaalaya jirku wuxuu u baahan yahay maaha keliya marka waxaweeye dee marka waxa kulukooso keliya maaha manaaficdii jirku u baahnaa wuu ka helayaa marka aad baa timirta nafcigeedu u badanyay marka waxaa laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ku sabray nolosha caynkaas zawjaadka nebiga sala allahu alay waslam fadligoodana waa laga qaadanayaa inay sidaa nebiga ula sabrayeen oo ugu sugnaayeen xadiiska afar boqoliyo sideed iyo sagaashan waa abi saciidin almaqburiyi can abi saciidin almaqburiyi can abi hurayrata radia allahu canhu annahu mara biqowmin bayna aydiihim shaatun masliya abi saciidin ilmaqburi taabicigaasi wuxuu ka soo wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayra annahu mara in abu hurayra damiirka annahu wuxuu u noqonayaa abu hurayre u noqonayaa marra wuxuu soo maray biqowmin qola ayuu soo maray ama rag buu soo maray bayna aydiihim hortooda uu ku sugan yahay shaatun neef uu ku sugan yahay neefkaasoo masliyatun la solay oo la dubay yani neef hilibkiisii la dubay ayaa hortooda ku sugnaa fa dacawhu markaasay abu hurayre u yeedheen damiirka haaduu abu hurayre u noqonayaa abu hurayre u yeedheen fa abaa waa diiday abu hurayre an ya'kula inuu wax ka cuno waa diiday wa qaala wuxuu ihi kharaja rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wuxuu ihi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam wuxuu ka baxay rasuulkii ilaahay waa ka baxay min addunya adduunyada wuu ka baxay oo yacni waa dhintay waa geeriyooday walam yashbac wuxuu adduunyada ka baxay walxaal lam yashbac aanu dhergin min khubsi shaciir yacni kimis heed laga sameeyey isagaan ka dhergin ayuu adduunyada ka baxay oo ka tegey rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey masliyatun bifatxi ilmiimi waxay ku sugan tahay miimka kordhigiisa ay mashwiyatun la dubay ama la soray xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa isla macnihii hore ayuu sheegayaa aynu abu hurayra sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam inaan markaa kimis shaciir laga sameeyey inaanu ka dhergin axaadiistii hore waxaynu ku soo aragnay laba habeenoo xidhiidha iyo saddex habeenoo xidhiidha iyo ayay sheegayeen abu hureyre macno ka caamsan baabuu sheegayaa wuxuu leeyahay dee asaalatanba kama dherginba marka xataa waxaa soo gelaysa inaanu maalin qura xataa ka dhergiyo yani markaa saasaa soo gelaysa laakiin hadalka hore ma khilaafsanoo hadalka hore waxay yidhaahdeen maa shabica aalu muxammadin marka waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood dee in zawjaadka nebigu sala allahu aleyh wasalam ay dhergi jireen waa dhici karta waa aqbari karta laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam marnaba kama dhergin yacni min khubsi shaciir cuntadiisu nebiga waa yaray yacni markaa cuntada wax yar buu markaa ka qaadi jiray wakhtiyo badanna waa gaajoon jiray ruuxuna marka waxa weeye inuu marna gaajoodo marna waxaweeye wax cuno way fiican tahay qofka hadduu gaajoonba waaye mar walba dee wax iska cunayo caafimaadkiisu xataa khatar buu ku jiraa waxyaalaha markaysaga xanuunnadu u fara bateen waxaa ka mida cuntada badan waxaa la hadii la weydiin lahaa dadka markaa xabaalaha ku jiro la odhan lahaa maxaa u dhimateen badankoodu waxay odhan lahaayeen calooshaan u dhimana cuntadaa badana laysku gurayaa yani caafimaadka qofka waxbay yeelaysaa yani waxyaalahan markaa la odhanaayo yani markaa waxan baa ku dhacay macaan baa ku dhacay waxanaa ku dhacay yani waxaweeye khalalada noocaasaa ku yimi waxan baa fadhiistay yani marka waxaweeye cuntooyinka badan baa ka mida waxyaalaha sababaya waxyaalaha sababaya cuntooyinka badan ayaa ka mida iminka macaanka dadka dee aadka u gaajoodaa sida badan macaan kuma dhaco yacni ganaca ama binkarias ba halkan yidhaahdaan af soomaaliya ganac baa mala la yidhahdaa ee soo daaya dheecaanka marka waxawayan yani burburinaya sankorta waxaanu qofku u baahnayn hadduu gaajo badan qofku markaysagaa uu ku sugan yahay oo waqtiyada qaarkood siddeed iyo toban saacadood oo kale uu gaajoodo dardar fiican buu qaadanayaa yani waxa weeye awooddiisu siday markaa u shaqaynayso dardar aad u fiican buu qaadanaya laakiin mar walba haddii uun isagoo tii hore la ildaran laga dul keeno oo laga dul keeno oo laga dul keeno marka dambe waa daalayaa ya yani waxa waqtiyada qaarkood qofku inuu gaajoodo oo siddeed iyo toban saacadood aanu waxba cunin jidhka manaafic fara badan bay u leedahay waxtar fara badan ayay jidhka u leedahay waayahay xadiidka afar boqol iyo sagaal iyo sagaashan wacan anasin radia allaahu canhu qaal lam yakul inabiyu sala allahu aleyh wasalam calaa khiwaanin xataa maat anas waxa uu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ma cunin calaa khiwaanin yacni xeedho kuma cunin xataa maata ilaa uu dhintay wamaa akala ma cunin nebigu calayhi salaatu wasalaam khubzan kimis ma cunin muraqaqan la jilciyeyna ma cunin xataa maata ilaa uu dhintay kimis adag jiray laakiin cuntooyinka aadka u debacsanaya sida markaa kimista aadka loo jilciyey iyo nebigu ma cunin calayhi salaatu wasalaam rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa soo wariyey wa fii riwaayatin lahu riwaayo kale u sugnaatay waxaa ku sugnayd bukhaari u sugnayd walaa ra'aa shaatan samiitan bicaynihi qad walaa ra'aa ma arkin nebigu calayhi salaatu wasalaam shaatan neef adhiyo samiitan la moofeeyey bicaynihi indhihiisa kuma arag qad weligii samiidka waxaa la yidhaahdaa waa neefka oo markaa waxaweye haraggiisii lagu moofeeyo waxaa la samaynayaa yacni markaa dhogortiiyo wixii o dhan baa laga suulinayaa dabeedna markaysa markaa waxaan yani waxaa la samaynayaa yacni wixii baa marka waxaa lagu xidhayaa haragga haraggaa lagu xidhaya dabeedna waa la moofeynaya moofadaasaa lagu gelinayaa dabeedna markaasuu isku bislaanayaa dabeedna wuxuu noqonayaa dhaylu noqonaya mululuh ah ayuu noqonaya marka moofada noocaase sidaa loo moofeeyeyna maba aragba iska iskadaa inuu cunee maaba aragba waxay ku tusinaysaa waxaweeye yacni xaaladda ay ku sugnaayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu ayay tilmaamaysa waxay ku dadaalayeen aakhiray doonayeen una camalfalayeen kuna dadaalayeen cuntooyinka dad ku tafanunay oo markaysaa markaa waxaweyan yani khubaro ku noqday ya siday calool uga shaqaynayeen may ahayn xadiiska shan boqol dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo toddoba e wa can nucmaan ibni bashiir radia allaahu canhuma qaala wuxuu ihi laqad ra'aytu nabiyakum sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi waxaan arkay nebigiinnii calayhi asalaatu wassalaam ayaan arkay wamaa yajidu min addaqali maa yamla'u bihi batnah isaga oo walxaal maa yajidu aanu helaynin min addaqali timirta markaa nooceeda caamida ah timirta xun waxaa la caami timirta caamida aanu ka helayn maa yamla'u bihi batnahu wuxuu calooshiisa ka buuxiyo aanu ka helaynin ayaan arkay rawaahu muslim muslim baa soo wariyey horena waa usoo soo maray addaqalu tamrun radii waa timirta xun waa timirta caamida aynu dhahno marka marka laynoo sheegay inay timir iyo biyo cuni jireen oo ay markaa guryaha nebiga calayhi salaatu wasalaam laga cuni jiray macnaheedu ma aha inay timirta qudheeda ka haqablaayeen maaha timirta lafteeda inay ka haqablaayeen maaha waxaa xadiiskani tilmaamayaa iska daa noocyada timirtee wanaagsan iskaba daaye noocyadeeda liita ee caamida la yidhaahdo wuxuu calooshiisa ka buuxiye ma heli jirin ya taasina waxay ku tusinaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam zuhdiga ku sugnaa iyo waxaweeye gaajadu soo maray xadiiska shan boqol iyo kow dabacdaha qaarkoodna waa shan boqol iyo siddeed ah wa can sahli bni sacdin radia allahu canhu qaala maa ra'aa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam annaqiya min xiina ibtacasahu allahu tacaala xataa qabadahu allahu tacaala sahl ibnu sacdin asaacidi waxau yidhi maa ra'aa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam ma arkin annaqiya kimista cad ee saafiga ah ma arkin min xiina ibtacasahu laga soo bilaabo markuu allah soo diray nabiga uu soo diray allaahu allah tacaala korreeye markaa laga soo bilaabo xataa qabadahu allahu tacaala ilaa ilaahay oofsaday ou nafta ka qabtay intaasoo dhan kimista cad ee saafiga ama arkin fa qiila lahu waxaa lagu yidhi sahl sahlu bnu sacdin hal kaana lakum fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam manaakhil hal kaana lakum maydiin sugnayd fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam wakhtiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam manaakhilu wakhtigii rasuulka sala allahu alayh wasalam masaf ma lahaydeen aw wax ku kala huftaan oo ku kala haadisaan qaala wuxuu idhi maa ra'aa rasuululahi sala allahu alayh wasalam munkhulan rasuulkii ilaahay ma arkin masaf wax lagu kala haadiyaba ma arkin min xiina ibtacasahu allahu tacaala laga soo bilaabo markuu allah soo diray nebiga calayhi salaatu wasalaam damiirka haaduu nebigu u noqonaya xataa qabadahu allahu tacaala ilaa ilaahay oofsaday oo uu qabtay waxaa loo jeedaa yacni ilaahay oofsaday oo nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam laga soo gaadhayo fa qiila lahu waxaa lagu yidhi kayfa kuntum ta'kuluuna ashaciira hayra manquul waxaa lagu yidhi sidaa ahaan jirteen qaar u cuna heedda hayra mankhuulin iyadoo aan la kala hufin sidaa u cuni jirteen qaala wuxuu ihi kunnaa naxanuh wuxuu ihi waanu midximin jiray oo burburin jiray wa nanfukhu dabeedna waa afuufi jiray fayatiiru maa taab wixii duulaa duuli jiray <laughs> markaanu afuufno wixii duula ayaa duuli jiray wamaa baqiya sarraynaah wixii soo hadhana waa qoyn jiray buuri dabeedna markaasumbaa saa lagu xashi jiray ya dee markaana waxaa isla duulayaa ma aha intii markaa qashinka noqonayso keliya wixii duulaa duuli jiray buuri wixii soo hadhana waanu qoyn jiray buui wamaa baqiya saraynaahu waa qoyn jireen asara waa qoyaankii weeyaan rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey qawluhu annaqiyu annaqiyu uu yidhi huwa bifatxi nuuni wuxuu ku sugan yahay nuunka kordhigiisa wa kasrilqaafi ee qaafka hoos dhigiisa wa tashdiidilyaai iyo ya'da shaditaankeeda ay shadan tahay wa huwa alkhubzu waa kimista alxuwaara cad wa darmaku darmakna waa la yidhahdaa waa kimistaacuun cad baa loo jeedaa xuwaara maxaa loo yidhi yacni marka waxa weeye waa waa maa xuwira waa la caddeeyey ya waa mid cad oo la caddeeyey xuurulciinta iyo adiga garanaya in maadadaas ay tahay qawluhu sarraynaahu hadalkiisa uu yidhi sarraynaahu marka darmakiyo yacni markaa annaqiyu waa isla macni weeye sarraynaahu hadalkuu yidhi huwa bisaai musallasa wuxuu ku sugan yahay saddex dhibcood la saddex dhibceeyo saddex dhibcood loo yeelay suma raa'in dabeedna waxaa markaa ku jirto ku sii xigtaa ra mushadadatin la shaday suma yaa'in dabeedna ya baa ku xiga musannaatin min taxti yacni xagga hoose marka waxaan yani laba dhibcood looga yeelay suma nuunin dabeedna nuun baa kusii xiga ay ballalnaahu waa qoynay wa cajannaahu waa xashnay waa qoynay dabeedna waa cajannaahu yani marka waa tan walaaqistana waa noqon kartaa markiise waa qooshnay yani in sidii laxooxoo kale loogu talagalay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waqtigiisii yacni cuntada marka waxa weeye waxyaalaha lagu hufa iyo waxyaalahaas iyo masafaha iyo inaynay markaa jirin cuntada marka waxa weeye aadka loo saafigareeyeyna inaynay haysanba ayaa markaa laga qaadanaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam aanu cuninna arkina xadiidka shan boqol iyo laba dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo sagaal e wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala kharaja rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam daata yowmin aw leylatin abu hureyra waxa uu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam baa soo baxay daata yowmin maalin gudaheed buu soo baxay aw leylatin ama habeen gudihii ayuu soo baxay yacni wakhti maalin u saaxiib ah culamada qaarkood waxay hahaan daata waa masiido waxaa macnuhu u dhacaya un fii yowmin maalin gudaheed buu soo baxay aw leylatin ama habeen gudihii ayuu soo baxay faida huwa biabi bakrin wa cumar radia allahu canhuma waaba isagii oo ah marka ay ku kadiyeen abubakar iyo cumar faida huwa waaba isagii oo biabi bakrin wa cumar abibakar iyo cumar marka waxa weeye uu la kulmay oo bimacnaa ku kadiyeen faqaala wuxuu uhi maa akhrajakumaa min buyuutikumaa haadihi asaaca nebiga ku odhanaya calayhi asalaatu wasalaam maa akhrajakumaa maxaa idinka soo bixiyey oo idinka soo saaray min buyuutikumaa guryihiinnii maxaa idinka soo saaray haadihi saacata wakhtigan maxaa idinka soo saaray guryihiinnii qaalaa waxay yidhaahdeen aljuucu yaa rasuula allah gaajaa naga soo saartay rasuulkii ilaahayow sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu uhi wa ana anigana waaladii nafsii biyaddi waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugan tahaye la akhrajanii waxa iga soo saaray alladii kii akhrajakumaa idinka soo saaray ayaana iga soo saaray gurigii quumaa kaca ayuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam soo kaca fa qaamaa macahu way la kaceen nebiga calayhi salaatu wasalaam way raaceen fa ataa nebigu wuxuu u tegey calayhi salaatu wasalaam oo gaadhay rajulan nin min alansaari ansaarta ka mid ah yacnii gurigiisii yacnii guriga ninka ansaarta ka mida ah ayuu tegey faida huwa laysa fii beytihi maanaa isagu u qasday inuu u tago ninka ansaarta ah faidaa huwa waaba isagii oo ninkaasi ansaarta ahaa ansaar ka mid ahaa laysa fii beytihi gurigiisii aanu ku sugnayn uu ka maqan yahay falammaa ra'athu almar'atu markay qofkii dumar ahayd aragtay ninkaa ooridiisii zawjadiisii markay aragtay rasuulka sala allahu alayh wasalam qaalat waxay tidhi marxaban yacni soo dhowow waxaad la kulantay markaysaga yani meel waasicoo ballaadhan baad la kulantay soo dhowow wa ahlan ay wasaadafta ahlan ehelna waad ku beegantay cid ehelkaagii ah ayaad ku beegantay fa qaala laha wuxuu ku yidhi yada rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ku yidhi ayna fulaanun hebel xagguu jiraa qaalat waxay tihi dahaba waa tegay yastacdibu lana almaa'a biyo macaan yacni markaa xaaluu noo doonaayo ayuu markaa tegay oo doonay id jaa alansaariyu ama dahaba la yidhahdo bimacnaa qasada loo jeedaa wadahaba bimacnaa qasada waa loo isticmaalaa ya qasada waa loo isticmaalaa dahaba waa doonay yastacdibu lana almaa'a ay an yastacdiba lana almaa'a inuu biyo markaa macaan noo raadiyo oo noo doono ayuu markaa waxa weeye saasuu doonay id jaa alansaariyu waxay sidaa tidhi id ja'a waaba isagii oo yimi alansaariyu ansaarigii markaa uu yimi ansaarigii ninkii ansaarta ahaa uu yimi ansaariga ahaa fa nadara ilaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam oo wuxuu eegay rasuulka sala allahu aleyh wasalam wa saaxibayhi labadiisa saaxiibe abubakar iyo cumar ayuu dheehday oo arkay uma qaala dabeedna wuxuu yidhi alxamdu lilaah mahadi allah bay u sugnaatay ilaahay baa mahadsan maa axadun ilyowma akrama adyaafa minii maa axadun qof ma aha alyowma maantadan akrama minii mid iga sharaf badan adyaafan xagga martida minii aniga cid marti iga sharaf badan maanta haysataa ma jirto anaa maanta markaa cid marti haysata ugu sharaf badan oo martideedu ugu sharaf badan tahay waayo waa rasuulkii labadiisii saaxiib waa rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo labadiisii saaxiiba saxaabada ugu fadliga badnaa faintalaqa ninkii waa tegey oo fa jaa'ahum wuxuu u keenay bicidqin fiihi busrun wa tamrun wa rutab yacnii laan timira ayuu u keenay oo uu ku sugan yahay noocyo timiroo kala duwan maraatibtii ay maraysay mid waa busri midna waa timir bay noqotay midna rutab bay weli tahay yacnii intaasoo dhan baa ku wada sugan timirtu maraatib bay martaayoo marka ugu horraysay soo bidhiiqdo dalci baa la yidhaahdaa waxaa ku xigtaa markaysa markaa khalaal baa ku xiga martabada labaad martabada saddexaad balax baa ku xiga martabada afraad busri bay noqotaa martabada shanaad rutab bay noqotaa martabada lixaad tamri bay noqotaa markaa saddexdii martabe ee dambe ee busri iyo rutab iyo tamri ayaa mid walba ay ku sugan yihiin oo isku xilliba inay soo bixina way soo kala dambeed baxday markaasay noqotay maraatibta fa qaala wuxuu idhi ninkii ansaariga ahaa kuluu cuna timirtan sii cuna iyo rutabkan wa akhada almudiyata wa akhada wuxuu qaatay almudyata midida ayuu qaatay faqaala lahu rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam iyaaka walxaluuba waxaan kaaga digayaa neef irmaan inaad qasho ya yani waxaan kaaga digayaa inaad neef irmaan qasho ayaan kaaga digayaa fadabaxa lahum neef buu usoo qalay oo uu soo farsameeyey oo u keenay fa akaluu min ashaati neefkii bay ka cuneen wax ka mida wa min dalika alcidqi laan timireedkaasna timirtii iyo rutabkii ku yaallay wax ka mida iyadana cuneen wa sharibuu waana cabbeen falammaa anshabicuu markay dhergeen wa rawuu ay cokonaadeen rawiya yarwaa waa cokonaado bimacnaa haraadkii iyo oonkii baa ka ba'ay weeye rawiya yarwa rawuu baad odhanaysaa rawow maaha ila waxa weeye marka waa kasraysnaa waawga markii hore marka dee waxa weeye marka xarafka cillo go'o waa uu damiirna la kulmo waa in haddaba la godaa wadmumuma xatman in yakun daa kasri ka qowlina raduu bikulli yusri waa qalad marka hore maadadu waxay tahay rawiya yarwaa rawa haddii la waa soo wariyey wey laakiin rawiya haddii la yidhaahdo waa cokonaado haraadkiibaa ka ba'ay waa diddu cadisha waa haraaday adamaarta haraadkii ayuu ku lidiya haraadkiibaa ka ba'a laga tilmaamaya rawiya yarwaa falamma an shabicuu ay falammaa shabicuu markay dhergeen anta waa masiida litawkiid warawuu ay cokanaadeen oo bimacnaa oonkii haraadkii ka ba'ay qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam jawaabtii lama wataa rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi liabi bakrin wa cumara abii bakr iyo cumar wuxuu ku yidhi radia allahu canhuma waaladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugantaaan ku dhaarto allah ahe latus'alunna laydin weydiiye oo laydin weydiiye oo laydin weydiiye can hada anaciimi naciimkan kan ah iyo nicmadan laydin su'aale yowma alqiyaamati maalinta qiyaame akhrajakum min buyuutikum aljuuc waxaa idinka soo saaray guryihiinnii aljuucu gaajaa idinka soo saartay aniga wuxuu ii dabdiyey biyuutikum ya idinkana muxuu idiin xarakeyey buyuutikum labaduba waa saxiix qur'aankana labadaba waa la akhriyey in bacda la hoos dhigo ya biyuud iyo buyuut shiyuukh iyo shuyuukh waa laba qiraa'o sabci ah akhrajakum waxau idinka soo saaray min buyuutikum guryihiinni waxaa idinka soo bixiyey aljuucu gaajoon uma lam tarjicuu intaa dabadeed maydaan noqonin xataa asaabakum hada anaciim ilaa naciimkan idin haleelay rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo soo wariyey qowluhaa hadalkeeda ay tidhi qofkii dumar ahayd yastacdibu ay yatlubu almaa alcadba wuxuu noo raadinayoo noo doonayay biyo macaan wa huwa ayibu waa biyaha wanaagsan weeye biyihi waxaa jira dee biyo markaysaga aan macaanayn oo dee wiyeer ah ama qadhaadh ah amaba dhanaan ah ayaa jira waalcidqu cidqiguna bikasrilcayni wuxuu ku sugan yahay caynka hoos dhiggiisa wa iskaani daaliya daalka reebitaankiisa daalkaasoo almucjamati ti markaa dhibicda lahayd ah wa hiya alkibaasatu waxa weeye waa laanta weeye wa hiya algusnu kibaasada uu kuusii fasiray markii hore hariib buu hariib kuugu fasiraye wa hiya algusnu ta dambaa kuusii caddaynaysa waa laantimireedka weeye waalmudyatu mudyaduna bidammilmiimi waxay ku sugan tahay miimka godaalkiisa wa kasriha iyo hoosdhigiisa midyah iyo mudyah labadaba waa layahay iyo sikiin waa midida weeye waalxaluubu xaluubna daatu laban waa neefka caanaha leh ee irmaan wasu'aalu can hada annaciimi weydiinta naciimkan la weydiinayaana su'aalu tacdiidi nicam nicmooyinka tirinta la tirinaayo weydiin la weydiinayo weeye oo nicmooyinkii la xasuusinayo laa su'aalu tawbiikhin wa tacdiib yacni markaa su'aal canaan iyo yacni markaa dhibaatayn iyo cadaabis ku saabsan maaha ee waxa weeye waa su'aal nicmadii loo tirinayo nicamka ilaahay ugu nicmeeyey loo tirinaayo loo sheegayo oo la xasuusinayo eh, weeyaan eh, mid markaa waxa weeye lagu dhibayo oo lagu canaananayo ma aha ama lagu cadaabayo wallahu aclam wa hadal ansaariyu ninka ansaariga alladii kaasoo atowhu ay u yimaadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo labadiisa saaxiiba ay u yimaadeen huwa abulhaysami abulhaysam baa la odhan jiray ibnu tayihaan abulhaysam ibnu tayihaan baa la odhan jiray radia allaahu canhu kada jaa'a mubayanan sidaasuu ku yimi xaal lagu caddeeyey fii riwaayati tirmidiy riwaayadda tirmidi iyo wakayrihi riwaayaat kaleba iyo cidaan tirmidi ahayn riwaayaadkoodaba sidaas ayuu marka ugu yimi calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam in gurigiisii gaaja ka soo saartay wa kadalika abubakar iyo cumarna in guryahoodii gaaja ka soo saartay ayaa laga qaadanayaa marka taasna waxay ku tusinaysaa xaaladda siday ku sugnaayeen iyo dhibta markaysaga ay ku jireen ayay marka ku tusinaysaa saas aawadeed qofka marka adduunyada in loogu barwaaqeeyo xoolo badan iyo haninimo uu helaa ma aha markaysaga fadiilo markaysaga yacni diin ahaan uu fadli badan yahay kama tarjamayso waxaa dhici karta mid walba isagoo waxaway diin ahaan liita xagga tadayunkiisii liito ayaa waxaa dhici karta markaysaga adduunyada in loo ballaariyo waana dhici kartaa in adduunyadii loo ballaariyo isagoo tadayunkiisi fiican yahay oo uu wanaagsan yahayna waa dhici kartaa maaha kii maal badan hela ilaaba ilaa inuu xun yahay ma aha ee waxa weeye dee waa imtixaanun maalkii weeyi laakiin hadduu maal badan leeyahay maaha ilaaba ilaa wanaagsan yahay maaha yacni ama ilaaba ilaa ilaahay waa jecel yahay maaha dad fara badanoo dee aanu ilaahay jeclayn oo adduunyada u waasiciyey baa jira dad badanoo uu jecel yahay oo adduunyadii lagu cidhiidhiyey ayaa jira iyo maalkii yacni lagu cidhiidhiyey oo dee markaysaga gaajoonayey oo haraadayey oo dhibaatoonayey yacni taasna ay tahay waxa weeye fadligooda yani markay way ku sabrayeen yacni dabeedna fadiile iyo darajaad ayay markaa ku helayeen fawaaidda laga qaadanaya waxaa ka mida qofka dumar ah in ninkeedu ka maqan yahay inay dhici karto inay raggii soo dhowayso in lala khitaabo kullu daalika inay dhici karto laakiin khalwo ma jirto khalwo ma jirto ma samayn nabiga calayhi salaatu wasalaam inay ka tagaan maadaama ay ogaadeen inaan markaa aanu joogin ninkii fawaaidda kale laga qaadanaya maxaa ka mid ah ee cabdiqaadir nicmooyinka la isweydiinayo tus'alunna can hada anaciim waa laydin weydiin doonaa naciimkan naciimkiina waa maxay markii hore gaajo ayaa haleeshay xaaladii dambana dherega yacni cuntada la siiyey ee ka dhergeen ayuu tilmaamaya in la issu'aalayo su-aashaasi ma aha su'aala tacdiibin wa tawbiikh su'aal lagu cadaabayo oo lagu canaanayo ma aha waa su'aal yacni la xasuusinayo noocaas wey fawaa'idda kale maxaa ka mid a ta irmaan inaan la qalayn maa sha allah baaraka allah fiikum jazaakum allah khayran xadiidka shan boqol iyo saddex dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo tobane wa can khaalid ibni cumayrin alcadawiyi khaalid ibni cumayr waxa uu ka soo wariyey muslim qaala inuu yidhi khatabanaa waxaa noo khudbadeeyey cutbat bnu ghaswaan saxaabiga cutbat ibnu ghaswaan la yidhahdaa noo khudbadeeyey wa kaana amiiran cala albasra cala albisra iyo cala albasra labadaba la odhan karaa ba'da la hoos dhigo ama la kordhigo basre ayaanu amiir ka faxamid allah allah buu mahadiyey wa asnaa calayhi allah waa ammaanay uma qaala dabeedna wuxuu yidhi amaa bacdu intaa dabadeed miya faina addunyaa aadanat bisurmin wawallat xadaa faina addunyaa adduunyadu aadanat way ogaysiisay bisurmin go'itaan ay go'ayso oo bimacnaa ay tegayso ayay ogeysiisay yacnii in ogeysiisay oo adduunyadii waa tegaysaa wawallad waa jeesatay degdegaysana waa jeesatay xadaa xaalay degdegaysana waa jeysatay qariibku kolle inagu fasiri doonaa surmiga iyo xadaabe iyo subaababe walam yabqa ma hadhin minha adduunyada kama hadhin ilaa subaaba in yar oo diniina mooyaane wax kale kama hadhin ka subaabati linaa yani in yar mooyaane wax kale kama hadhin oo ka subaabati linaa diniinka weelkaoo kale la mida yacni weelka marka biyaha laga shubo ama caanaha iyo waxa ku jira laga shubo in yaroo diniina gunta isugu tagto aad u yar intaasaa waxaa laga tilmaamayaa subaabada looga jeeda intaa yare diniinka ahoo yatasaabuhaa u urursanayo oo diniinsanayo saaxibuhaa ka u saaxiibka ahi wa innakum muntaqiluuna minha ilaa daarin laa zawaala laha wa innakum idinku muntaqiluuna waa guuraysaan minhaa adduunyada ayaa ka guuraysaan ilaa daarin daar baa u guuri doontaan daartaasoo laa zawaala lahaa wax markaa tegitaana aan lahayn daaraan guuritaan lahayn zaala yazuulu waxaa loo isticmaalaa taxawulkaa loo isticmaalaa waa geeddiga ama waa guuritaanka zaala yazaalu iyadu waa ka duwantaho shayga markaysa markaa dee baabbi'iisa loo isticmaalaa laakiin zaala yazuulu waa taxawulkii weeye wa innakum idinku muntaqiluuna waa guuraysaan minha daartan adduunyaa ka guuraysaan ilaa daarin daar baa u guuraysaan daartaasoo laa zawaala laha wax guuritaana aan lahayn daar aan markaa guuritaan lahayn oo lagu nagaanayo ayaa u guuraysaan fantaqiruu bikhayri maa bixadratikum fantaqiruu guura bikhayri maa kii waxa ugu wanaagsan la guura bikhayri maa kii waxa ugu wanaagsan la guura bixadratikum agtiinna ku sugan waxaa haysataan waxa ugu wanaagsan la guura bimacnaa waxaa loo jeedaa haddii maalkaa haysataan waxa ugu wanaagsan aad baxsataan dee waxa aakhiraa ula guuraysaan waa wax idinka horreeya laakiin haddaad dee kaydsataan ama markaysaga iska cuntaan dee lamaydaan guurin addunyadii baa kaga tagteen waa fanaa ya waatuu allah yidhi maa cindakum yanfadu wamaa cinda allaahi baaqa wixii agtiinna ahi waa baaba'ayaa wax allah agtiisina waa hadhayaan marka de haddii la sadaqadaysto waa lala guuray oo waa la hormarsaday yacni waxa weeye aakhira loola guuray laakiin haddii la cunay ama markaa la yska dibdhigay lalama guurin adduunyadii baa lagaga tegey ama ay ku baaba'do faintaqiluu guura bikhayrin maa kii waxa ugu wanaagsan la guura baad waa tacdiyo bixadaratikum agtiinna ku sugnaaday adduunyada waxaa ku haysataan ee ugu wanaagsan aakhira ula guura fainahu qad dukira lana ana alxajara yulqaa min shafiiri jahannama fayahwi fiiha sabciina caama fa fainahu shaniye arrinku qad dukira lana xaqiiqee waxaa naloo sheegay anna alxajara in dhagax yulqaa la tuuraayo min shafiiri jahannam jahannamo dacalkeeda in laga tuurayo dhagax baa jahannamo dacalkeeda laga tuurayaa mintu waa ibtidaau lghaaya fayahwii waa hoobanaya yahwaa iyo yahwii baa kala duwan hawaa yahwii waa hoobashada hawiya yahwaana waa jacaylka hawiya yahwaa hawan waa jacaylka waa baabu farixa laakiin iyadu waa hoobashada weeye fajcal afidata min annaasi tahwi ilayhim qalad waxa in lagu fasiro tahwi way jeclaanaysaa in lagu fasira waa qalad tahwi way hoobanaysaa weeye kaannahu sidaa marka waxa yani markaa ugu soo hoobanaya qiraa'ashaaday mala akhriyeen ee tahwa fa yahwii fiiha wuxuu ku hoobanayaa dhagaxaasi jahannamo gudaheeda sabciina caaman ay qadra sabciina caaman toddobaatan sano qadarkood buu ku hoobanaya yani qiyaas toddobaatan sana ah ayuu dhagaxaasi sii hoobanayaa hoos u sii socdaa laa yudriku laha qacran wuxuu toddobaatanka qadarkaa toddobaatanka sana ah wuxuu sii hoobanayaa hoos u sii socdaa xaal laa yudriku aanu haleelayn laha naarta aanu u haleelayn qacran wax guna aanu u gaadhayn oo guntii naarta intaa gaadhi maayo toddobaatankaa sana gudahooda gaadhi maayo axaadiista qaarkood baa ku soo aroortay yacni gunta jahannama inay markaysa markaa qadar toddobaatan dayrooda in loo socdo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii soo wada jooga ayaa sanqadh maqlay markaasuu sanqadhaa a maqasheen waa dhagax jahanamo lagu tuuray oo toddobaatan sano sii socday toddobaatan dayrood hadda ayuu guntii gaadhay marka toddobaatanka sano gudahooda ma gaadhaayo e, gunta markaa naarta gaadhi maayo intaana waa sii socdaa waaa la garanayaa dhagaxu siduu u degdegayo markuu meel sare ka soo dhaco oo hoos uu socdo dee waxaweye si aad u deg deg badan buu u dheereeyaa haddana maca daalik intay markaa ka qabto gunteedu ay aad u fog tahay baaxaddeedu ay u weyn tahay muddada intaa la eeg gunta kuma gaadhaayo gunta naarta ku gaadhi maayo wallaahi allah baan ku dhaartay latum latumla'anna la buuxiye oo la buuxiye oo la buuxiye afa cajibtum miyaa yaabteen baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaqad dukira lanaa waxaa naloo sheegay ana maa bayna misraacayni min masaariici aljanna xaggii naarta markuu ka warramo xaggii jannadana ka warramaya calayhi salaatu wasalaam ya xaggii jannadana ka warramaya bididdiha tatabayanu alashyaau yucrafu shayu bididdi shayga lidkiisaa lagu garta walaqad dukira lanaa allah baan ku dhaartay xaqiiqe ee dukira lanaa waxaa naloo sheegay ana maa bayna misraacayni in laba oo min masaariici aljannati fardadaha jannada ka mid a albaabku markuu ka kooban yahay laba qaybood ama laba fardadood mid walba misraac baa la yidhaahdaa misraacay ilbaab baa la yidhahdaa labada markaa waxa weye fardadoode albaabka ya taas waxaana loo sheegay in markaa labada fardadood ay udhaxayso bimacnaa marka la furo min masaariici aljannati oo albaabada jannada fardadahooda ka mida ay min masaariici abwaabi aljanna masiiratu arbaciina caama yacni afartan sano qadar la socdo masaafo la socdo yani inay markaa yani marka u sugantay masaafo afartan sano la socdo albaabada jannadu aad bay u ballaadhan yihiinoo labada fardadoodee markaa jannada marka la furo albaab albaabadeeda ka mid a inta uu ballaar ka qabo masaafo afartan sano la socdo ayaa markaysa markaa ay leegyihiin waa cajiib oo haddii albaabkii intaa la egyahay jannadii markaa intay la egto walayatiyanna allah baan ku dhaartay laya'tiyanna yimaadee oo yimaadee oo yimaadee calayha jannada markaa albaabadeeda yowmun maalin u timaadee wa huwa kadiidun isaga oo walxaal huwa albaabku kadiidun markaa u buuxo min azixaami cidhiidhi daraaddiid buu la buuxaa albaabada markaa caynkaasee afartanka sano masaafadeedu u leeg ballaarkiisu haddana waxa weeye dadka gelayaa siday u badnaanayso albaabadaasi way buuxsamayaan cidhidhi daraaddeed cidhidhi daraaddeed bay buuxsamayaan khalqiga maraaya albaabkaasee jannada markaysa markaa ku qulqulaya daraaddeed wa huwa kadiidun isagoo buuxa min azixaami ay min ajli azixaam yacni markaa cidhiidhiga daraaddeed la iscidhiidhiyaayo oo albaabka la ysku cidhiidhiyaayo aawadeed buu la buuxa walaqad ra'aytunii allah baan ku dhaartay xaqiiqia waxaan is arkay waxaa odhanaya cutbat bnu ghaswaan baa odhanaya saabica sabcatin toddoba xaalaan ku toddoba ahay baan is arkay aan toddoba toddobaynayo maca rasuulilahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahi la jirkiisa bimacnaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baana toddoba saxaabo ah ayaannu nebiga kula joognay anna kii toddobaad baan ahaa buuri ee toddobaynayo maa lanaa tacaamun ilaa waraqu shajar waxaanu sidaa ahay inuu nebiga markaa aan wehelinnay maa lanaa xaalaan noo sugnayn tacaamun cunta aynay noo sugnayn ilaa waraqu shajari dhirta markaa caleenteeda mooyaane wax kale aynay noo sugnaynoo cunto ahayn waxaan cunto ka dhiganaynay caleentaa dhirta inaannu guranno xataa qarixat ilaa ay dhaawacantay ashdaaqunaa qawlalladayadu ay dhaawacmeen shidqiga waxa la yhaha qawlalka shidqayn baa la yhaha qofka marka la sheegaya labadiisa qawlal shidqay ilfami hadda xataa qarixat ilaa ay dhaawacantay ashdaaqunaa qowlaladeedu ay dhaawacmeen oo markaa caleyntii aan cunaynay ayaa qowlaladuna dildilaaceen faltaqadtu waxaan helay burdatan macawis baan helay fa shaqaqtuhaa waan kala jeexay macawistii baynii wa bayna sacdi bni maalik anigiiyo sacdi bnu maalik yacni markaa aniga iyo naftayda iyo sacdi bnu maalik baan u kala jeexayoo laba nus baa ka dhigan nusna waxaan siiyey sacd ibnu malik baan siiyey saxaabiga la yidhaahdo nusna aniga ayaa xidhay fatazartu waan guntaday buuri binisfiha macawistaa nuskeedii baan guntaday buuri watazara sacdun sacadna waa guntaday binisfiha nuskii kale ayuu guntaday famaa asbaxa alyowma mina axadun ilaa asbaxa amiiran calaa misr min alamsaar markan waa amiiro waa barasaab ya basruu markan amiir ka yahay cutbat bnu ghaswaan wuxuu ihi famaa asbaxa alyowma maanta ma noqon ama ma waa beriisan mina xaalu annaga naga mid yahay axadun qofnaba intayadii ila asbaxa amiiran calaa misrin inuu markaa waa ama noqday mooyaane inuu noqday mooyaane amiiran amiir noqday calaa misrin min alamsaar yacni beled beledada ka mida inuu midkaayo amiir yahay mooyaane yani markaa si kale markaa wax noqon yacni dadkaygii sidaa ahaayee baahida ku sugnaa maanta mid kastoo naga midi waa madax ya beled buu markaa amiirka yahay xaaladda caynkaasna waa soo marna wa innii acuudu billaahi anigu waxaan magan galay allah baan magan galay an akuuna fii nafsii cadiiman wa cinda allaahi sagiiran waxaan allah magan galay an akuuna ay min an akuuna inaan noqdo ayaan ka magan galay fii nafsii cadiiman naftayda mid isla weyn inaan noqdo ayaan ka magan galay wa cinda allaahi sagiirna ilaahay agtiisana mid yar inaan noqdo ayaan allah ka magan galay yacni inaan isla weynaado ilahay agtiisana ku yaraado baan ilaahay ka magan galay buuhi rawaahu muslimun xadiidka muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey qawluhu aadanat hadalkiisa uu yidhi aadanat huwa bimaddi alalifi wuxuu ku sugan yahay alifka madkiisa ay aclamat waa ogeysiisay fadanuu bixarbin min allaahi ay faclamuu baa loo jeeda bisurmin huwa bidami saadi waxay ku sugantahay saadka godaalkiisa ay biinqitaaciha wa fanaa'iha waxaa loo jeedaa waxay ogeysiisay bisurmin ay biinqitaaciha go'itaankeeda ay go'ayso wa fanaa'iha iyo baaba ay baabaayso fanaa waa baabba'a waa did lbaqaa wainagii nidhi did lbaqaa'i calaa wasni albaqaa finaa'na waxa weeye waa bannaanka guriga ka horreeya cabsatu daar ayaa finaa la yidhaahdaa fanaa'na waa did lbaqaa weeyi waa baabba'a wa qowluhu hadalkiisa uu yidhi wawallad xadaa waxay jeesatay xadaa xaalay degdegayso huwa bixaa'in muhmalatin maftuuxa waxay ku sugan tahay xa aan dhibic lahayn oo maftuuxatin la fatxiyo oo fatxaysan uma daalin dabeedna daal baa ku xiga mucjamatin dhibic leh oo mushadadatin la shaday uma alifin dabeedna alif baa ku xiga alifkaasoo mamduudatin la maday hamza ka dambaysaa loo jeedaa waa la maday ay sariicatan waxaa loo jeedaa waxay jeesatay sariicatan xaalay degdegayso wasubaabatu subaabaduna bidami saadi waxay ku sugan tahay saadka godaalkiisa saadkaasoo almuhmalati waxaa laga ixtiraasayaa daadkii ila saad iyo daad waa isu dhigaa la egyihiin midna dhibic buu leeyahay midna dhibic ma leh hmm. markaasuu almuhmala ku qayiday wa hiya albaqiyatu waa inta hadhaya alyasiiratu yar waa inta yar ee weelka ku hadhee diniinka ah hmm wa qowluhu yatasaabuha yatasaabuha hadalku yidhina huwa bitashdiidi ilbaayi wuxuu ku sugan yahay ba'da shaditaankeeda ay yajmacuha waa kulminaya waalkadiidu kadiidkuna alkaiiru almumtali waa waxa badan ee markaysa markaa buuxsan ya ee faraha badan lee meesha buuxinaya wa qowluhu qarixat wa bifatxi ilqaafi wuxuu ku sugan yahay qaafka kordhigiisa wa kasri raa'i iyo ra'da saarat fiiha quruux yacni markaa ahaadoo ku sugnaaday nabaro yacni waxa weeye qowlalladii baa dildillaacaa loo jeeda xadiidkan waxaa ku sugan wacdi baa ku sugan in waxa weeye saxaabigaasi uu markaa dadkii wacdiyey oo markuu wacdinayeyna xamdi naq iyo ammaan uu ilaahay ammaana ayuu ku bilaabay kadibna wuxuu yidhi adduunyadani dee waxaweye waa tegaysaa waa baaba'aysaa waa geeddi wax yar baa ka hadhay waxaana u guuraysaan daar aan marka laga guurayn oo iyadu lagu sugnaanayo marka wax wanaagsan uula guuro waxay idinku wanaagga badana haysataan aakhire ula guura markaasuu wuxuu sheegay isagoo wacdinaaya bal markaa naarta iyo siday tahay iyo baaxaddeeda iyo intay la-eg tahay iyo gunteedu siday u dheer tahay ashyaadaasuu ka warramay waxaa ku jira ashyaadan tarhiib iyo tarhiib tarhiib baa ku jira marka naarta laga warramayo dadkii lagu cabsi gelinayo oo wixii naarta lagu gelaayey yani waxa weye looga digaayo tarkiib baana ku jira marka jannada laga warramaayo jannada marka laga warramayona waxaa ku jirta jeclaysiin la jeclaysiinaayo oo loo tilmaamayo waxa jannada lagu gelayo camalkii wanaagsanaa in lala yimaado la farabadsado marka labada mid walba waa weynta naartina waa weyn tahay waa ku dheer tahay jannadiina waa weyn tahay mid walbana khalqi badan baa gelaya laakiin badanku dee waxay gelayaan naarta khalqiga badankoodu naar bay gelayaan marka baabu tarhiib markuu sheegaayey wuxuu sheegay gunta naartu siday u dheer tahay ayuu sheegay oo inahu qad dukira lana ana alxajara yulqaa min shafiiri jahannam fayahwi fiiha sabciina caama waxaa loo jeeda qadra sabciina caama laa yudriku laha qacran waxaa loo jeedaa toddobaatanka gudahooda qadarkaa toddobaatanka sana'a gudahooda ayaanu gunta naarta gaadhay waana la buuxin doonaa iyadoo saas ay tahay iyaday saa tahay baa la buuxin doonaa marka de ma garanaysa cidda laga buuxinayo in dee waxaway cidda ka mid noqonaysa ma garanaysa ya qof waloba miyaad ku jirtaa kuwa laga buuxinayo naarta mise kuma jirtid ya kama warqabtid markaasuu afacajibtum markaasuu haddana xagga kale u saaray tarkiibkii oo u sheegay jannada iyo siday tahay markaasu waxaa naloo sheega albaabada jannada fardadahooda laba fardadoodoo albaabada jannada ka mida ah, marka la furo inta udhaxaysaa inay tahay intay ballaar ka qabto masaafada afartan sano markaa masaafo la socda maalin maalmaha ka midana albaabadaas waa buuxsami doonaan waxay noqon doonaan qaar markaa dadku siaa u buuxiyeen aan wax ka bannaanay sidaa isu dhinac socdaan maaha inay iscidhiiriyaan o isriixayaan maaha oo halkaa layskuma riixayo layskuma yani markaa taasi ma jirto laakiin waxaa loo jeedaa yani waxaweye sidii wax iscidhiiriyayo dhinacyada laysku hayaa markaasaan waxba ka bannaanayno markaysaa saa loo maraya saa loo maraya saa loo gelaya saa loo geliy wuxuu ka waramay xaaladii hore ay ku sugnaan jireen iyo baahidii ay soo mareen iyo gaajadii ay soo mareen iyo caleentii dhirta ay cuni jireen iyo inay qowlaladoodu dilaaceen caleenta dhirta ay cunayeen daraaddeed ya iyo inuu hugu ku yaraa yacni waxa weeye maro yar oo qof marka uu guntado inay kala jeexanayeen laba u qaybsanayeen laba ayuu qaybsanayeen marka maantana axwaashii waa isbeddeshay marka waxa weye calaa kulli xaal waa wacdi cajiib ah oo xaaladdii horena xasuusinaayo waxa ka horeeyana xasuusinayo halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk